بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل وما جعل حجة فيه عباب يهي ذكر ما شيء لا شيء ولا حصه ينعقد وكنتمه به السقبة الإجماع إجماع وكنتمه وما شيء لا شيء وباب وحو يهي وين ما شيء لا شيء جعل لا يلي حجة دليل يقر لغا يلي فيه دحدي سوى طيب halkaas maana joogin ma indha loo taagay maxaa jira ayb marka ijmaaci wixii lagu garan lahaa iyo maxaa ku guntami lahaa oo daliilkii oo shala wax ka soo marnay ayuu sheekhu haddana adkayn yuu sii marhayaawo ila shala waataan soo marnay maqtuucun calaa makiibihi waataan soo marnay wey daliil uu ku taagan yahay tiibuu sii dhudhuujinahaya kabacdina wuxuu ka hadli doonaa ijmaacu muxuu xujo u yaho garku iyo maxaa loo deliisanaya axkaamto dhan miyaa loo deliisanaya mise axkaamta qaybo ka mid a ah? intaa unbu ka hadli doona iclam waxaad ogaataa ana alijmaaca itifaaqa ummadda laa yancaqidu ma guntamahayo ma xirmahayo ilaa can daliilin daliil xaggiis waa inuu ka dhaco ijmac la iska ijmaacayo biduuni daliil ah laa yuujad hadaw faidaa ra'aynaa haddaan aragno ijmaacahum itifaaqahum haddaan aragno culummada itifaaqooda iyo kulankooda calaa xukmin xukun ay ku ijmaaceen sharciya calimnaa waxaan ogaanaynaa ana hunaaka halkaas daliilan in daliil jiro jamacahum uu jamciyey daliil ayaga jamciyey oo isu keenay oo isla garteen inuu jiro waa lagama maarmaan marka daliil oo awjaba ijmaacahum wa itifaaqahum inuu jiro waa laga maarmaan sawaan waxaa siman carafna inaan garanno daalika daliil daliilkaas inaan aragno oon anagu indhaha saarno iyo aw lam nacrifu inaanan garan waa isku mid wey mar haddii culummada islaamku ay ijmaac kuu soo rareen ijmaaca daliilkiisa haddaad garatana khayr ood hesho kuuna sheegaan haddii aadan garanna waxa wax dhiba malago sababtu maxay tahay culummadu waa waa cuduul weeye ijmaaca ummadda iyo culummada inta lega mujtahidiinta inay waxaan jirin ay ku ijmaacaan maba dhici karta wey marka daliilka haddii laguu sheegana khayr haddaan laguu sheegina wayna saa ogaato laakiin laa shaka mar walba inay fiican tahay inaad raadiso ood baarto leanna waxay kuu kordhinaysaa yaqiin yaqiinaad waxbaxsay oo raadido oo akhrido adoo ad waqti bixiso dhidido waxay kuu kordhinaysaa itilaac iyo macrifo iyo yaqiin bay ku kordhinaysaa shala waataan soo marnay wa ahluhu mamuuruun soo shala maana soo maray ahlu mamuruun waataan shala soo maraynay inay ahelkiisu yihiin mamuruun bialabi dalika daliil waataan soo maranay marka alibku marna qad yakuunu waajiban qad yakuunu manduuban inuu noqdaa la arkaaway marka inay fiicantahy in daliilkii la raadiyo oo la baaro si maxaa leeyahay qofka muslimka uu yaqiin ugu sugnaaday iyo dani qaaliba waa shay aad u fiican taa marka waa saas wayajuus waxaa bannaan buu yidhi an yancaqida inuu daliilku ka guntamo can kuli daliilin ijmaacan cafwan wayajuus waxaa banaan yahin caqida inuu ka guntamo weeye ijmaacu can kuli daliilin daliil kasta wey daliil noocuu rabo ahaa daliil waa badan tahay daliilkaasoo yahbutu ku sugmahayo bihi asagaba alxukm xukm ku sugmahayo daliil kastoo xukun lagu sugo aayad quraan ha ahaado xadiis ha ahaado xadiis mutawaatira mid aaxaada maxaa leeyahy nas caama mid khaasa wuxuu rabo ha ahaado daliil waa inuu ku qatomo laga maarmo can kuli daliilin ويجuز أن ينcaqida can kuli daliili yahbط uu ku sugmayo bihi asagaba alxukm xukm ku sugmaayo wixii xukm lagu sugi jiray ijmac waa ku guntamaya kaadilaة اcaqli adilada caqliga oo kale fi axkaami xagga axkaamta wey bara'atu wuxuu ujeeda hadda bara'atu dhima oo ah inaan qofkaan salaad shanaad lixaad lagu lahayn shan salaad baa waajiba inaan salaad lixaad lagu lahayn caqligaa lagu garanaya yaa igu waajibiyey wey sharcigu de waa sheeg lakin caqliga waa sheegaya baraa dima inaan dayn laygu lahayn inaan diyo laygu lahayn inaan dhiig laygu lahayn inaan cidna waxba u dhimin xaldhalay inaan ahay waa baraa caqliya marka axkaamtii waa ku xirmaysaa waa ku guntamaysaa wy axkaam caqliya adilat alcaqliya fi axkaam adilat alcaqli fi laxkaam saasaa laga wadaa ayb marka eh, xarajka iyo xarakaadka iyo waxaasu inaan dhib waxaas marfuuc ay yihiin hawl caqliga lagu garanhayo iyo sidoo kale wa nas kitaabi wasunati nas kitaab iyo sun ijmac sidoo kale waa ku fariisanhaya ijmac bara'atu dimina waa ku qotonsan kara oo daliil caqli ah sidoo kale nas kitaab wasunana waa ku fariisanhaya wafaxwaahuma iyo mafhuum muwaafaqa oo labaduba leeyihi mafhum muwaafaqa kitaab mafhum muwaafaqa sunna labada ijmac waa ku guntamahaya iyo wa afcaali rasuul sal اlahu alayh wasalam nebi axmed afcaashiisa wey afcaali rasuul sal اlahu alayh wasalam wa iqraarihi qiritaankiisa iyo walqiyaasi qiyaaska intaasoo dhan waa ku sugmahaya ila sunadii waataan soo marnay afcaal iyo iqraar iyo qowl intaba way lahayd qiyaaskana sidoo kale ijmac waa ku guntamahaya oo qiyaas baan helaynaa cilad baan ogaanaynaa kabacdina waa lagu ijmaacaya dood baa laakiin ka jirta uu doona wadag iyo wa jamiici wujuh ijtihaad jamiic wujuud zawjiyada iyo qaababka loo ijtihaadoo dhan oo daliil lagu soo saaro xukun lagu soo saaro oo axkaam lagu soo saaro wuu ku sugmahayaa weeye ijmac waa ku guntamahayaa shiraasi kutubtiisa kale tafsiirada iyo sharaxa midna muusan faahfaahin wa jamiicu wujuuh ijtihaad waxa looga wada faahfaahin iyo tafaasiil midna kamuusan bixin marka jamiic nuskaka laftigoodana qaar ba waxa ku qoran jamiic wujuhi waxaa ku qoran wahada jamiic wujuh ijtihaad baa ku qoran kutubta qaar wahada laga hormari laakiin waa isla midu marka waa jamiic wujuh ijtihaad qaab kastoo loo ijtihaado oo macnaheedu yahay daliil lagu soo saaro qaab kastoo daliil lagu soo saaro daliilka maxaa la yiha ama khafi ha noqdo ama cilada cila lagu soo saarana cafwan qaababka cilada lagu soo saaro inuu saa u jeed bay laakiin u badanta ila cilada waxaa jira turuqulcila wax la yihahdo oo badan oo dhowr iyo tobana jir oo la masaalikulcila ama turuqulcila la yihahdo waana meelaha maal ugu daran qiyaaska weeye una noo imaan doona insha allahu taala marka kuwa in ujeeda badan tahay wuxuu yihi waqaala wuxuu yihi daaudu daahir qaala daauud daauud daahir weeye daauud macali weeye wa ibnu jariir maxamed ibnu jariir atabari weeye daahir de in badan baa soo marnay wy daahiri daawudun calay ibn khalaf abu sulaymaan horey baan usoo marnay wy inuu baxr mamxuurcilmi ahaa mujtahid ahaa caalim aha horaan usoo marnay wy ibn jariir awrin hadda waa saaxib mufasirkii wey maxamed ibn jariir abu jacfar jariir awri weeye tafsiir iyo taariikh iyo khilaaf iyo usuul fiqi waxaa la yihahdaa meel uusan fooda gelin ma jirto kutub taariikh waxaa weeye xoog buu ku leeyahay ibn jariir tafsirna da waa ninkaad aragteen ayb ikhtilaafu الnaas ikhtilaafu اlculamaa kitaabkiisa hadda ikhtilaafu اlfuqahaa hal jus baan ka haynaa oo hadda midkaan aan malaynay tan u leeyahay majalad kan la eg baan hadda ka haynaa bas inta kale waa lo ikhtilaafu الnaas ikhtilaafu اlfuqahaa waxaa wey nin lagu gaara maaha wey kitaabkiisa sidoo kale tahdiib اlaahaar oo xadiista asagana ku sharxay oo qaabkan xadiista axkaam xadiis uu ka qoray asagana hadda lix majalaan ka haynaa intii kale ayana waa luntay madhab weyn bu madhab jariiriya la yirahdo oo la taqliidiyo ayuu markii dambana indiraasay ayuu lahaa marka nin ilaahay subxana taala cilmi uu ka buuxay marka madaahib wuxuu leeyahay fi usuul fiqh wuxuu leeyahay madaahib iyo maxaa le masaa'il usuul fiqiga oon lagu waafaqin oo lagu diiday tanaa ka mida ah hadda aan marayno waxaa ka mida ah ijmaaca hadduu arko nin iyo labay inay khilaafeen masalada culamadu inta badnayd meel maray nin iyo labay saddex ay khilaafeen wuxuu ijmac wey naga daayo marka hada madhab fasid ijmac baa la yirahda marka la socdo qaala ibnu jariir wuxuu yidhi laa kutubta sunana waa le kutub suna sariixu sunna oo xagga caqaa'idkana waa leeyahay oo risaala iyo lafteedu fiicana waa leeyahay laa yajuusu ma banaana bay dhaheen culamadaas ayaga an yan caqd alijmaac inuu ka guntamo min jihati alqiyaas qiyaaska waa diidnay dhehen labada wada qiyaaska waa diidnay marka ibnu jariir howlaha uu maxaa la yidhaahdaa ku khilaafay jamaahiirta ayuu ka mid tahay weeye oo daahiriyada xaggeeda ugu dhowaaday fa ama daawuud soo maaha daawuud daahir soo maaha fa banaahu wuxuu ku dhisay weeye fabanaahu fabanaa calaa qowlihi wey qowlkiisa uu yihi ijmaacu kama guntamahayo can jihati اlqiyaas wuxuu ku dhisay calaa ana alqiyaasa laysa bixujatin inuusan xujaha fabanaahu ay banaa qowlahu uu diiday inuu ijmac xujaya wuxuu ku dhisay ila muxuu xujaysanaya muxuu saa u yidhi wuxuu u yidhi weeye calaa ana alqiyaasa laysa bixujatin inuusan xujahay buu ku dhisay wey mar wuxuu yidhi marka qiyaasku hadduusan xujo ahayn wixii qiyaaskaa lagu dhisayna hee ma buniya cala albaail fahuwa baatil ijmaac waa baail mana banaana wixii lagu dhisana waa baail bu base tuurahaya ninka warkiis waa sahlan wuxuu ku yihi wayaji waa imaan doonaa alkalaamu hadal laga hadloo la radiyo calayhi dushiisa insha allahu tacala waa imaan doonaa dagaalkiisa wuxuu yidhi he dagaalkan waxaan laha wiilasha udaa dib baan udhiganaya dib baan udhiganaya hawsha ayadaa wey waama ibnu jariir sama qiyaas ku imaan doona soo socda qiyaas ku imaan doona ila qiyaas baa soo socda foodan lagu socda marka qiyas halkaas laga niqaashi doona wa ama xujjatu qiyas baa looga hadli doona wa ama ibnu jariir soo maaha maxamed ibnu jariir tabari fdliil waxaa weeye mjri abr de maxaa la yihahdaa imaam mufasiriin buu ku caanbaxa imaam mufasiriin rag buu kala tashada mark tafsiirka qorahayay war meeqaad aragtaan tafsiirka inaan ka dhigo markaas ay deheen waxaa nala dhiman intaas markaassaasaa nala dhiman intaas in laga dhigo majlo jus markaas inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun war ruuxa sax maana meeqaan ka dhigaa si u wada rag ula tashanaya culimo ah intaad aragtay yu markiiba kusoo gabagabeeyey lakin isagu muxuu rabay muxuu rabay inuu ka dhigo hee boqol majl suurad walba in laga qoro keligeed mujalad suurad walba midaaskeli mid laga qoro cadayna mid laga qoro mid walba in laga marka lix boqolo maxaa la yihaha meelo suuradii qur-aanka afar iyo tobanki boqolka maxaa la baqara maxaa la yiraha intaas dus laga qoro saasuu rabaa asagu kumaan kun majalad laakiin waxaa la sheek ma dhici karto ama ma dhici karto waa layiri tahay intaas isku soo waxeeye waxaa la sheegaa isagoo masale qorahaya isagoo sakaraada yaa masale maxaa la yiha laga agniqaasha si urooda qaldinta masaladu saas maahane saa u qora sheekh adigo hadda xaaladan ku suganoo xaraarigo aan ku warfadhino oo dhunta lagaa taabanahayo war inaad jahli aan ku dhinto ama maxaa la yidhaha masale aan garanayo inoo ii sheegin aan ka dhinto yaa ii daran biyo qorta masalada gaarbaad qabtaan markaasaa laga qorta marka nin noocaas ahaa jazaa allah khayr lakin masaail maa nin walba maxaa la yihahda kulli maa la jawaad lahu kabo wa ama ibn jariir tabari soo maaha waxaa le fadaliil waxa weye calaa fasaadi qowli waxaa weeye huwa ana alqiyaasa qowlkiisa fasaadkiisa waxa kutusaya waxaa weeye huwa ana alqiyaasa qiyaasku daliilu min adilati sharcigu taa wuu ogolyahay ibnu jariir inuu qiyaasku yahay daliil min adilati sharci waa ogol yahay laakiin wuxuu leeyahay in ijmaac lagu bineeyo ma yeelahayo sababtu maxay tahay wuu ka niqaasha sababtu waxaa weeye buu leeyahy qiyaasku wuxuu ku dhisan yahay waa ra'yi iyo baxsi iyo dadaal iyo macquululmacna fikri buu ku dhisan yahay in ciladaba soo saaro sidaa daraaddeed in marka la isku waafaqo ijmaac lagu bineeyo wuxuu leeyahy waa sucuuba waa sucuuba tusaalahaan qiyaaska saxaabadu la yimaadeen nebi maxamed calayh salaatu wasalaam markii ilaahay oofsaday amiirnimadii yaa amiir noqonaya laysku qabtay rag baa waxay dhaheen war amiirku waxa wey ad ogteen de inay dhaheen eh, ansaar inay dhaheen mina amiir waa minkum amiir ad ogteen hawsha iyada dooda iyada kabacdi dee lala niqaashay oo la yihi amiirnimadu waa galka seefta galka seeftana laba seefood ma wada geli karaan galka waxaa geli karta hal seef galka loo sameeyey tooreyda laba toorey ma wada geli karan waa in hal mid gasho amiirku waa seef baa la yihi waran galkaa waa hal nin baa geli karaa laba ma geli karto midna amiiro minkum amir maay tahay baa siyaasu sharciya iyo qooci sharci o dhan baad ka soo jeedaan baa almuhim ansaar waa la helay wey niman reer qurayshado khatara ah helay marka waa sidaasn cadila loo keenay caqliyan wa naqli baa loo keenay almuhim waxaa la yihi eh, qiyaas bay daliiseen saxaabadu abubakar sidiiq inuu amiir noqonayo oo maxay tahay waxaa le nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam isagoo nool soo raalli noogama noqon inuu salaadana tujiyo oo na hor istaago oo meesha nebi axmed istaagi jiray u istaago haabaa la taa dood kama qabno sax salaad duhur waa naga bixiyey casarba waxaa la ninka salaadeenni diinteenni lagu aaminay oo odayga ah miyaanan ku aaminay adduunyadeenniya inuuna maamulo hawsha loo dhiibo hada qiyaas sax weyaan alla ilay hada qiyaas marka ijmac waa lagu ijmac marka marka qiyaas hada alijmac incaqidahe muxuu ka guntamay can alqiyaas buu ka guntamay qiyaas buu ka guntamay marka masaa'il badan oo noocaas ayaa jirta marka hadalka ibni jariir la musalla maaha adiladaasuu leeyahay waxaa kamida qiyaaska abubakr sidiq inuu yidhi waan la dagaalamaya man faraqa bayna salaati wazaka wey faina zakaata he uktuhaa ee uktu salaa wey fii kitaab illahi aqimuu salaata waatu zakaata ninkina salaadana waa tukanahaya sakadana waa diidahaya wixii ballan kale kaas waa go'ahaya maxaa dhacay qiyaas qiyaas wey laakin markii dambe adiladii de adilo badan oo noocaas maxaa la yidhaahdaa xoojinaysaa jirta oo soo marnay baa jirta kusoo marnay kitab iman xataan kuso marnay marka almuhim ibnu jariir warkiisa marka waxa weeye waa laga xoog badan yahay wey sida shiraasi maray baana sax wey ugu saxan shiraasi midana xoog badan faslu wuxuu wal ijmaac hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo wamaa jucila xujatan fiihi ijmaaca maxaa xujo looga dhigay oo loo deliisanaya tusaale ahaan caqaa'idda ijmac ma loo deliisan karaa cibaadaadka ma loo deliisan karaa mucaamalaadka ma loo deliisan karaa taasaa laga hadlaya xunukii wal ijmaacu ijmaac iyo kulanka iyo itifaaqa ummaddu xujatun waa gar daliilo fii jamiici eh, axkaam sharciya axkaamta sharciga ah oo dhan waa u daliisanaysaa hal baab uusan ijmaacu gelayn ma jira buu ku yidhi kal cibaadaat cibaadaadka alle lagu caabudo arkaantii islaamka ood garanaysa arkaantii iimaanka ood garanaysa iyo walmucaamalaati waxyaala lagu dhaqmayo dee beecii iyo tijaaradii iyo xawaaladii iyo iqraaraadkii iyo maa cafwan eh, maxaa le musaaqaadkii iyo waxyaalaha nacaaso dhan ood garanaysa ijaaradii iyo guryaha la kelaysa waxaasoo dhan ayaa musaaracadii baa ku jirta wey caariyadii wadiicadii waaas oo dhan baa ku jira wax all w mucaamalo baamucaamalaad garanaysay waa ku jiraan iyo waa akaam dima axkaamta dimaago axkaamta jaraaxaadkii iyo dhaawacii wii laisu gara ilig baa layga riday lug baa layga gooyey waxaa la yirahdaa il baa layga soo riday waa lay dilaaciyey waxaaso dhan halkaasaa looga hadla waa loo deliisanahaya iyo walfuruuji furuujna waa loo deliisanahaya furuuji ku saabsanaa haweenka yaa la guursan karaa yaan la guursan karin furiinki axkaamulmunakaxaad iyo maale nikax waa looga hadlaya axkaam alaaq waxaaso dhan baa looga ridaac waxaaso dhan baa looga hadlaya waxaasoo dhan furuinta ku saabsanaa ayana waa looga hadlaya oo waa loo dalisan oo ijmac ku guntamay iyo wagayru dalika kuwaas waxaan ahayn min alxalaali waalxaraami xalaal iyo xaraam wax alle way xalaal iyo xaraam oon kuwaasaan soo sheegnay ahayn waa loo deliisanaya xata alcaqaa'id waa loo deliisan iyo walfataawa fataawagina waa loo deliisan wey fataawa waa loo deliisanayaayo dee fadwadu maxaa la yidhaahdaa wadaadku wax u fadwoonahaya ijmac baan u deliisanahaya hawl buu fadwoonahaya markaas sheekh maxaa daliilku asuleeya ah, ijmac ugu qabanahaya bas waa dhib yartahay iyo wal axkaam axkaamta halkan waxaad moodaa shidaas ma sharxin hawlahan mu sharxin u taataaban waxay laakiin eh, inta badan u badan tahay in looga jeedo axkaamta looga jeedo qadaha ay ridayaan maxkabadu alqada fi lmaxaakim leelaya axkaam baa la yihahda akaam baa leeyaha taxriir axkaam waad kutuda qaar ku arkaysaa mucuunat maaa le axkaam waad ku arkaysaa oo looga jeedo watulahaa wadaadka maalinkiga marka axkaamta halkan waxaa looga jeedaa qadaha ay ridahayaan maxkamadaha iyo qudaadu ay ridahayaan waa loo deliisanaya oo qaadiga xukun buu ridaya salele qaadi o maxaa dhacay markaasuu leeyahay ijmaac baan u deliisanay hore u socda buu leeyaha marka hawlahaasoo dhan waa loo deliisanaya hawsha marka waa abwaabta loo ijmaca loo xujaysanayo waa waasic waad ujeedaa baabkaa fakanhaya ma jiro baabkaa fakanhaya ma jiro xata alcaqaa'id waa loo dalisanhaya wuxuu ku yihi faama alaxkaamu alcaqliya axkaamta caqligaa sooma taas axkaamu sharciya ahayd ile wuxuu ku yihi walijmacu xujatu fi jamiici alaxkaam sharciya soo kuma dhihin axkaam alcaqliya ka war faama alaxkaam alcaqliya soo maaha facala darbayn ee cala nawcayn laba nooc wood axaduhuma midkood waxaa weeye maa yajib wuxuu waajibahayo taqdiimu cilmi cilmiga horumarintiisi biha isaga la ogaado laga horumarinayo uu ka horeeyo calىa cilmi ogaasho la ogaado bisixati harci sharciga saxiixnimadiisa wey kutubta nuska qaar halka waa ku qoran bisixati samci wey labadu marka isma diidahayaan harci haddii la yihahdana ade waa harciga alkitaab wasuna laga wadaa haddii samci la yihaahdana hareecada baa laga wada shareecadu waa samci nebi maxamed alay slam baa laga maqlay hareecadu wax aqli lagu ogaan kara ma ah maxay tahay waa samci wey saa daraadeed ijmaaca laftiisu wuxuu kamid yahay min adilati samciyu kamid yahay ila waa inaad maqasho laguu soo guuriyo oo wadaad kuu sheego ku yihahdo culimadu saasay ku ijmaaceen kutubta aad ku aragto waa samci laftigiisu marka maa yjib xoogaa iska kelme falsafaa wey saas macnuhu sii weyne waa iska dulmarayna maa yajib wuxuu waajibahay way taqdiimu lcilmi cilmiga in la ogaado taqadum kutubta nuska qaar baa ku qoran lakin taqdiimka waa fiican yahay taqdiimka la iska maro maa yajibu taqdiimu horumarin la hormariyo alcilmi ogaasho la garto bihi asaga la garto waxaa laga horumarinayaa oo uu ka horeeya calaa cilmi la ogaado bisixati sharci sharciga sixanimadiisa bimacnaa sharciga intaanba la ogaanba shaygan waa la ogaanaya sharcina kuma xirnao nebi maxamed oon imaanin wadaad oon imaanin culum oon imaanin ambiyo oon imaanin ayaa shaygan la og yahay marka ijmac uma xujaysan karo shaygan ijmacba wuu ka horreewi ijmacu waa shay naqliga oo samciya oo sharciya marka asagu gadaal buu ka imaanaya laakiin hawshaanu intaama shareeca leelo nebi maxamed tusaalaan loo waxyoon calayh isalaatu wasalaam ayaaba horay caqliga loogu ogaa tusaale kuso wuxuu ku yidhi ka xuduud alcaalami caalamku inuu soo shay xaadisiyo gadaal ka yimid shaygan uma baahna ijmac caalamku xaadis yahay taqayuraadka hameenka imaanaya maalinta imaanaysa qoraxda imaanaysa kulaylka imaanaya qabowga imaanaya hee abaarta imaanaysa roobka imaanaysa dabaylaha imaanaya howlahan taqayurkaawo ijmaaciyo midna uma baahno nebi maxamed oo loo waxyoon iyo sharcigon jirin baa horey loo ogaawo ah, marka waaba ka horeeya shareecada marka ma dhihi kartid hawsha ijmaca u daliisanaya waxa lagu laa hawsha ijmaca hortiisa ma jira ijmac baan u baahna ka xuduus alcaalam iyo wa ithbaatu saanici ee ithbaatu eh, khaaliq baat kaali saanic huna waxaa weeye isbaat khaaliq weeye falasafadan aad u isticmaasha hadda khaali waxay ula jeedaan saanic waxay ula jeedaan alkhaaliq allaha khaaliqa ah oo wax abuura isbaatkiisa inuu jiro he ijmaac uma baahna wey intan shareecadu imaan ka hor baa la yaqaanay wey gaaladu ay yaqaaneen cawaamku ay yaqaaneen in koonkan ilaahay abuuri jiray waxaa la yidhi hameenkan iyo maalintan iyo badahan iyo webigan iyo qabowgan iyo kulaylkan iyo dilistan iyo noolayntan iyo dharashadan iyo gaamnidan iyo madowgan midabkan kala duwan he hawla hore loo ogaawo inuu khaaliq jiro ijmaca goors baa loo ogaawo marka ijmac uma deliisan kartid haddaad tiraada inuu alla jiro ijmac baan u deliisanaya waxaa lagu leeyahay hadda waa dawr waa dawr shareecadu maxaa la yidhaha iyadoosan jirinin ayuu khaaliqaanu jiray wey marka iska dawa wareeg lama ogoltaa w marka saas rabaa inu ku yihahdo iyo wa ibaatu ifaati ifaatkisa in la suro ifaatu saanic wey ifaat alkhaaliq ayaa la wada alla saanic dama la ohan karaa min baabi alkhabar haddii laga wado haa waa la ohan karaa wey lakin waxaa ka fiican in la yihahda khaaliq wey saasaa ka fiican laftiga isaga buu shareecadu isticmaashaa khaaliq inuu alla subxaana watacaala laftigaasa la isticmaalaa khaaliqu kuli shayin inuu yahay ism faacilna laga dhaliyo oo khaaliq la yira waxaa la yirahdaa khaaliqu maxaa kuli shay ism faacilda iyadaaba eh laga dhaliyo taas maxaa la yira waa iska dhib yartahay laakiin saanicin la yirahdo waa waray la yimid falaasifada iyo caqlaaniyintu ay gadaalka keeneen ma fiicna marka waa isbaatu sifaat sifaat seen la suub isbaadkiisa in la sugo calaamaadka tilmaamiisa in la sugo howlahaan o dhan shareecada waa ka horeysay weeye muxyi inuu yahay mumiit inuu yahay raasiq inuu yahay khaaliq inuu yahay sifaatkaasoo dhan he shareecada ka horteed baa la ogaayo kufaaru quraysh wala in sa'altum man khalaqa samaawaati wal-ardi he layaquulana allah horbay horay kaa lahayan iyo waa isbaatu nubuwati nebinimada in la sugo iyo wamaa ashbaaha nebinimada dee in la sugo ijmaac uma daliisan kartid sababtoo ah ayadii baan ka niqaashayna markii nebigu uu yimid waxaa way ijmac u daliisanaya dee maba dhihi kartid ijmaaco ma jiro laakiin nebinimada maxaad u deliisanaysaa mucjizaad nebigu mucjizaad buu kutusahaya ah, ijmac meesha kama gutamaayo lakin muxuu kutusaya mucjizaad buu wataa iyo hawlo maxaa la xaqaa'iqa iyo adilo qatar wataa nebi maxamed calayh salaatu wasalaam asagee jooga maxaa lagu markaasaa ah? dayixii baa laba noqday markaasaa midna xagga ka muuqday midna xagga noqday markaasaa dadka safarkaha ah dhex marayo markaasa maxaa la yidhi hadhowna waxay dhheen maxaa la yidhi qoraysh waxaa la yidhi war dayixi ma harkayseen maxaa la kala dilaacay dayix waa kala dilaacay dhehen markaas waxay dhaheen haadaa sixrun mustamir waxay dhaheen waa nala sixira waliba waxay dhaheen waa sixir joogtaa ah, bay dhaheen sixir joogtaa ah, mustaqbal nala daba socdaa bay dhaheen mar marka halkaasi ka boodeen wey laakiin carab iyo baadiye meel walba waxay xal dayax waa qaybsamay xaggu laba u qaybsamay almihi marka hawlaha nebinimada waxaa loo deliishanaya mucjisaadka iyo adilada sharciga iyo maxaa la yirahdaa mucjisaadkaas baa loo deliishanaya weeye iyo taxadiga nebigu uu ku samaynayo hawlahaas loo deliishanaya shakhsilam timi kitaab fiican buu leeyahay kitaab maxaa la yirahdaa nubuwaat oo naaqis ah laakiin waa heer sare inta hadda aan ka helnay oo laba mujalla lagu daabacay adwa sl miya waradaas inay daabaceen baan malaynaya laba majallo oo maxaa aan hadda haysano yaaba maxaa l heer saraab lakin waa naaqis kitaabkii wey kitaabka waa naaqis kitaab fiican wey wama ashbaha oo falaa yakuunu ma aanay alijmaacu xujatan fiihi wey baabkan caqliga oo laguu sheegay fiihi maa yajibu taqdiim alcilmi bihi cala alcilmi bisixati sharci bisixati samci lagu yihahdo waxaa wey falaa yakuunu ijmaacu xujatan fiihi baabkan isaga looma deliilsada ijmaac dowri iyo iskadawareeg baan ka dhalanhayo sheekhu maxale wuu kuu sicilooye wuxuu ku yidhi lianna annagu qad bayanna waa caddaynay weeye anna alijmaaca itifaaqu daliilun sharciyu inuu yahay baa soo sugnay wey shalay baa lasoo sugay waxaa lagu yidhi ijmac in xujo yaha waan garanay min jihati alcaqli baan ka ogaana mise min jihati sharci baan ka ogaan waxaa lagu yidhi min jihati sharci baan ka ogaana waa tasha lagu soo yidhi lianna annagu qad bayanna waan caddaynay anna alijmaaca daliilun sharciyun waxaa la yidhaha habata bisamci samci iyo maqalba ku sugnaaday wey habata bisamci iyo habata bisharc midkaa tirahda waa isla mid wey marka samcigu ku sugnaadayo aayada qur-aanka iyo xadiista iyo qiyaaska maxal baa adiladaas waxay noo sheegtay ijmaacu inuu xujo yahay ay falaa yajuusu marka ma banaana an yusbata in lagu sugo xukman xukun in ijmac lagu sugo falaa yajuusu ma banaano weeye an yusbata alijmac in lagu sugo weeye xukman xukun in lagu sugo oo yajiba ay waajibayso macrifatuhu garashadiisa la gartoo la ogaadoo la fahmo qabla samci samcigu intuusan imaan aayad qur-aan iyo xadiis iyo sunna intuusan kuu imaan howlo ay waajibahayd in la ogaado inaad tirado waxaan ku sugaaya ijmaac de lagaa yeeli maayo hawshaa kaa socon mayso hawshaa iyada lagaa yeeli maayo laanno dowr baa ka laasimahayo kamaa sidii buu yihi laa yajuusu aysan u banaanayn daliil kaloo hadda qiyaasuu rabaa inuu ku radiyo kamaa laa yajuusu aysan u banaanayn caqlaaniya balaw la niqaashahayaawa lakin anaga naga daayay ahayba kamaa laa yajuusu aysan u banaanayn bi an yusbata in lagu sugo alkitaaba kitaabka in lagu sugo kitaabka qur-aanka in lagu sugo bisunati sunna in lagu sugo kitaabka qur-aanka inuu xaq yahay inuu xujo yahay hee in sunno lagu sugo saysan u suurtagelaynin waxaa weeye ayaysan u suurtagelayn ijmaacan ahay in lagu sugo howlaha iyagaaw oo wuxuu rabaa inuu ku yihah lanno kitaabku asagaa kaana qabla sunna w suuratu maxaa l iqra la waxyooday nebi maxamed ala sl loo waxyooday qur'aan bay marka intaan sunniya laysa gaarinba ayuu kitaabka qur'aankaa jiray wy marka kitaabkii saabiq ahaa ayaan sunnada u xujaysanaya ma la yeelhayo laakiin warkaas kaa hadda u yidhi musalla ma aha oo wadaaddaa waxay qabaan dee kitaabku inuu xaq yahay sunna loo daliisanaaya sunnaha in xagaa loo daliisanaaya sunnadu inay xaq tahay kitaabka loo daliisanaaya qiyaas baa loo daliisanaaya saas qabaa jira saas qabaa jira marka musalla ma ah kamaa laa yajuusu an yuhbata alkitaaba kitaabka in lagu sugo xaqnimadiisa iyo xujanimadiisa bisunati sunna in lagu sugo wuxuu ku yihi walkitaabu walxaal alkitaabu kitaabka qur-aankaana yajibu ay waajibaysa alcamal in lagu camal falo bihi asaga in lagu camal falo qabla sunnati sunnada horteedu macnaha kitaabka iyo sunnadu hadday isqabtaan keebaa lagu camalfalhayaa wey kitaabkan hormarinayna kitaabkan hormarinayna meesha nuska qaar baa waxay qorahayaan wاlkitaabu yajibu alcilmu bihi qabla suna qaar baa qorahayo marka waxaad moodaa inay sidaan ay fiican tahay camalka camalka in laga hadlayo oo kitaabkii qur-aanka xagga tartansiinka kitaab ullahi caza wajal sunati nabiy alayh الsalaatu wasalaam ijmaaca ummadda qiyaaska saa wax loo tartiibiyo saa wax loo tartiibiyo taas in loola tartiibiyo ayaa fiican laakiin qolya hadda waxaa jira ijmac ka bilaabahaya ijmac ka bilaabay waxaynu ijmac ka bilaabaynaa oo ijmac maxaad uga bilaabaysaa ijmac waxaan uga bilaabaynaa leanno ijmac lama naskhi karo waxna ma naskho lamana naskho waa qadci aayadda waxbaa geli kara xadiiska war baa geli kara ijmacan hor ka dhigayna qola saasa waxaa la yihahdaa mufakiriin ayaa hadda jiro iyo doctooro ayaa labaa jira ayib واجmا اkitaab ku yiri واaal alkitaabu yajiب اcamalu bih in lagu camal falaa waajibaysaa qabla sunati sunada intaan lagu camal falin isaga in lagu camal fala ayaa waajibaysa hortee sunada intaan la dhihin ba isagaa nebiga ala sala slam loo wayooday isaga nebiga loo wayooday almuhim hawshaasu hawlsaa usii maxaa la yidhaahdaa xoog badan ma ahana isaga socon wuxuu ku yidhi macnaa xoog badan waxaan ka wadaa waa hawl iska falsafe iyo caqliya wey hawl iska falsafe caqliya de masaa'il caqliya way ujeedaan oo axkaam alcaqliya weeye annagana inta badan waxaa naquseeya maxaa la yidhaha axkaam sharciya ayaa naqusaysa wey wathani midka labaad waxa weye darbayn darbayn darbayn muna soo yiri soo maaha wathani midka labaad waxaa weeye maa shay weye laa yajibu aysan waajibayn taqdiim in la hormariyo alcilmi ogaanshaha isaga la ogaado biha isaga la ogaado cala samc in samciga iyo adilada sharciga laga hormariyo aysan waajib ahayn weye wey midka labaad ayb marka midkan ijmac waa loo xujaysan karaa macnaheedu noqonaya wadalika waxa weye milu jawaasi ruyati ru'yat illahi caza wajal alla in la arko alla in la arko wadaadka saaxib alxaashiyada fadaan wuxuu leeyahay meelaanan ku arkayay muxuu ahaa alla in la arko subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay ayuu wuxuu yiri jawaas ruyati rabbi wey tacaala laa min jihati laa fii jihatin ashaacirada iyo muawiladu warkaasay abaan o maal ah aad u dhibhayo markii sifa la sheego markiiba bushi iyo waay lasoo booda jira lasoo boodahaya haddii lagu yidha alla subxana watacaala waa la arki karaa saasaan rabaa inaad ku dayso nafyin waa ibaatan haddii lagu yidhaha alla dhinac miyaa laga arkay midx bidx iyo midig iyo horay iyo gadaxgee laga arkaya waxaa kugu filan inaad tiraado ilaahayna nooma sheegin rasuulkana nooma sheegin waxa aan naloo sheegina waa ka aamusaynaawo laakiin ashaacir waxay ku leeyihin jihaad laga arki maayo oo maca jiha lasoo boodaysaa shubha iyo balaayo ku jirto waxaa la rabaa shareecadu waxaysan ka hadlin nafyin wa isbaatan e inaad saa ku dayso lanno nafyi markaad wax diidayso waa inaad daliil hayso markaad wax sugayso waa inaad daliil hayso asagoo hadda muxuu ku le laa jihatin buu ku leeyahay laa fi jihatin marka waa balaaye ku jirto shubha ku jirto oy diidahayaan waa la arkahaya jiha laga arki maayo xagga waxaas lanna waxay leeyiin jiha haddaad tiraahdo jiha koobtay baa ka soo baxaysa oo alla jiha koobtay oo markaas alle in la suuraysto oo jiha uu ka imaanahayo oo yar yahay oo wen yahay baa ka dhalanaysa yaa kuu dira adiga hawshaa war allo ma la arkaya haa sunada ma ku hayna haa kitaabka quraanka ku hayna ha waa ku haynaa wey jiha kitaabka nooga sheeg sunada nooga jeeg afkaan ka haysanayna sooma dhib yara iska dhib yar tahay waa dhib yar tahay marka muxuu ku yidhi marka muxuu yidhi maa shay weeye laa yajib aysan waajibin taqdiim اcilmi in la hormariyo ogaashaha bihi asaga calaa samci in maa laga hormar aysan waajibin wadalika jawaasu ru'yati allah in la arko weeye iyo waqufraan illaahi allah tacaala inuu u dhaafahayo lilmudnibiina dadka dambaabay alla dadka dambaabay inuu u dhaafahayo oo dembiga laga tirtirahayo hawlaha iyaga ah ee hawl caqli lagu ogaan kara maahan waa hawl lagu ogaan kara adilada sharciga iyo waayrimaa labadaan kuusoo sheego ru'yada iyo kufraan maa lilmudnimiin waxaan ahaynba oo mimaa shay ka mida yejuusu ay bannaan tahay an yuclama in la ogaado bacda samci samciga gadaasheed markay shareecadu timaado samci iyo sharci waa isla mid baa ina eli saa ula socdo markii ay shareecadu timid kabacdi ayaa waxaa la ogaanayaa ru'yatullaahi caza wajal allah in la arki karo muminiinta in loo dembi dhaafi karo holaasoo gadaal baa lagu ogaanaya falijmaacu ijmaacu soomaa macnaha wsheed waa suurtagalo mima yejuusu an yuclama bacda samci shareecada markay soo degtay kabacdi ayaa howlahani waxaa la mida la ogaan kara wax dhibana male falijmaacu xujatu fiiha masaaishan ayadaa ru'yatlahi caza wajal dadka dembaabay oo dee maaduuna shirki wa laga hadlay so maaduuna shirki walkufri wa laga hadlay dadka in loo dhaafahayo e waxaa la yihahdaa ijmac waa loo xujaysan karaa falijmac xujatu fiiha wey maxaa dhacay liannahu amr shan iyo juus waxaa banaan an yuclama in la ogaado howlahan ayaga bacda sharci bacda samc bacda sharci in la ogaado ayaa dhici karta wey walijmaacu ijma kulanka iyo itifaaqa ummaduna min adilati sharci weeye adilati sharcigu ka mid yahay weeye fajaasa waxaa banaanaaday ihbaatu daalika hawshan hadda aan soo sheegnay oo ah ru'yada iyo kufraan maxalil mudnimiin dadkaan mushrikiinta iyo gaalada ahayn in loo dhaafiyo khayrkeedba in lagu sugo bihi bilijmac lagu sugo bihi bilijmac fajaasa ihbaatu daalika masaa aan soo sheegay bihi bilijmac in lagu sugo ayaa bannaan wax dhibana male lanna waa iyada ah waxaa waa masaa'il sugraysan karo oo imaan karta bacda sharci iyo bacda waxyi imaan karta aan ka socon awla saas u socog badan maha masaa'isha masaa'iliska waa caqli wa amaa wuxuu yidhi umuuru dunyaa sooma arrimaha arrimaha adduunyada arrimaha adduunyada way kala duwan yihiin laftigoodii tusaale ka tajhiiz aljuyuush ciidan in la diyaariyo qababaalin iyo diyaarin iyo in ciidan la diyaariyo oo laisku dubarido tajhiiz aljuyuush in ciidanka laisku dubarido oo la diyaariyo qababaalinta la sameeyo iyo wa tadbiir alxurub xurubta in kaarta loo dego kaarta inaad jaamacad uga soo baxdo macrakada sida loo hogaaminayo waxaa weeye dagaalka inaad uga soo baxdo tadbiir اxurub xuruubta qaabka loo maamulo oo loo agaasimo oo loo waxeeyo ila xuruubta waxay ku socotaa shax bay ku socotaawo shax iyo maxaa la yidhaha khidad ayay ku socotaawo khidadaas marka bini aadamka waxyaale ilaahay ku beerayna waa jiraan oo qofka caqligiis maskaxdiisa ku fahmo waxyaale la kala dhaxlana waa jira waxyaala la kala dhaxlo oo dad ka soo gaarto jaamacadda uga soo baxdo jaamacad haddaysan jirinba aad ka dhaxasho nin qaa'id ah ood la socon jirtay qaabka wax u tadbiirin jiray khaalid bin weliid tusaalahaan siiradiis baad akriday cumar baad akriday nebi maxamed alay slam baa akriday qaabka wax loo tadbiiriyo waxaa wey waana la kala dhaxlaa caqliyan iyo maskaxna maxaa la yihahdaa waa lagu helaa taag sacin caqliyan waa lagu helaa maxaa la yihahda dagaalkii derbigii barlef oo maxaa la yihahdaa ay ka dhistay israa'iil ay ka dhistay siina ay ka dhistay kanaalkaas waxaa weeye waxay ku talagalay yahuuddu nin jarmalaha dhisay oo dee loogu magac daray barlef nin jarmalo ahaa oo injineer ah, oo militari oo balaayaabu ahaa marka derbiga isagaao la dhisay oo biyaha qarkooda laga dhisay waxaa leeyahay derbiga waxaa lagu burin karaa nucleyer quwadaha marka nucliyerka haysta oo ruushka iyo maraykan iyo kuwa anbasa dumin kara laakiin masar iyo waxaa rajo loogama qabo khidadaasaa la dejiyey khidadaas waa la dejiyey lacag baa lagu bixiyey hawl baa lagu bixiyey waa lagu kala baxo waa la dejiyey masar maxay samaysay ile caqligu nina uma xirna sheekh tadbiir lxuruub nina uma xirna masar maxay la samey waa la fakera hawshaa in la fakero dadbigaan anagu madumin karna waxaan kudumin miyaan haynaa maya maxaan samayn karnaa dhulka hala qodo dhulka haddaan qodnana dhulkaan markaan qodno derbigaan meequ dhulka jira intaasu jira annagoo dhulkaan qodayna hoostaa ka dusayna hoosta haddii laga duso waxaa la yidhi biyahan korontaa ku xiran laysaro korontaa ku xiran markaad saa u taabato oo ku taabanaysa haye aan ka baaraandegno markaas biyahan markaanu tagno waxyaalaha aysan korontadu qabin oo lagu geli karo adduunka waa laogy wayaal adaad adaad xirata isbartadu ku qabanay waxa ayaga marka aanu ka baanadegn aan dalbano kuwan aan dalbano maxaa logu dhintaan u malay ninkii injineer yuusuf maxaa logu dhin ninka hawshaa dejiyey nin ka tirsan ciidanka badda oo injineer hawshaa fakaray waa dejiyey waa la magaciisay waa lagu guulaystay maxaan samaynaynaa hameenkii eh, maraakiibta maxaa la yihahda doon baabuurtan qaadaysay wa xagee godka laga soo bilaabaya mataqana are ilahi masr gudaha laga soo bilaabaya habeenkii bas waa inay shaqeeyaan baa le baabuurta taraagyadu marka baaruur taraagiya iyo basas iyo meesha inay maraan meesha ciidda laga soo qaado si loo waday biyihi waa dalaq la yiri lagu kala tego israa'iil oo farfadhida ayaa gadaasheeda laga dagaalamo lagu kala tego gacmaha taaga laga sdiiga marka tadbiir lxuruub uma xirna sheekhu dagaalkaas iyo marakadaas ariya hawshaas ayada caqli iyo maskax baa ku jirta meelaha iska fadhiinaya ayb wa tadbiir اlxuruub wey xuruubta maxaa lay qaabka loo tadbiiriyo loo maamulo iyo wlcimaarati iyo qaabka wax loo camiro magaalada qaabka wax loo xiro jideedka loo dhisayo buundooyinka loo dhisayo dabaqya loo dhisahayo ila sifil injineerinku wuxuu ku dhisan yahay ma aha dagaal keliya inuu yahay waa qaabka tacmiirka iyo mudunka loo sameeyo maaa baa lagu bartaawe iyo waziraacati iyo abuurka wey beeraha dalaga iyo noocyada ila saragii qaana annaga hadda noo bixin baa jira waa in la keeno dhulkeena ma ku baxaya bacrimin waa in laga qaado war dalagaano halkaan ma ku baxay somaliya ma ku baxaya warshadii hadda tusaalaan mareeray ku taalay kismaayo agta ad garanaysaa dowladda soomaaliya ciiddii baa la qaaday jermal baa la geeyey hindiyaa la geeyey faransiis baa la geeyey talyaani baa la geeyey intaasu maxaa la ruush baa la geeyey intaasu meelo baa lagu soo baara dhammaan waxaa la isku waafaqay sonkor inay ka baxayso marka la isku soo baxay kabacdi mashruuc baa la tarxiyey waryaan nagu sadaqaysanayo noo dhisaaya kuwayt baa qac nooga siisay waa iska dhib yartahay wax sonkorta ma laga dilaaciyo marka waa manaha zaraacadu zaraacadu waxaa la yiraahdaa iyaduna waxay u tahay teknolojiyo iyo macrifo iyo aqoon bay ubaahan tahay iyaduna aqoon bay ubaahan tahay iyo waqayraha iyada qayrkeedii wey iyada qayrkeedii waqayraha kuwaas aan soo sheegnay waxaan howlaha iyagoo maxaa la yiraahdaa umuuru raciya maamulka qaabka wax loo maamulo qaabka wax loo sameyo waxaasoo dhanu heeqiya ijmac ma gelahayo waqayraha min masaalix dunya masaalixda iyo manaaficda adduunyada ah fal ijmaacu buu ku yidhi kulanka ummaddu laysa bixujatin fiiha xujo uma aho hawlahan ayagaa ijmaac kama shaqeeyo wey wadaadaha ku ijmaaca intaad tiraahdo yaan beerka lagugu dhufan mooy ijma ijmac meeshan kama shaqeeyo meeshan caqli iyo miskax iyo raganimo iyo xani iyo aqoon iyo kaartay u baahan tahay limaada lianno nebi maxamed calayhi salaatu wasalam khaalid bin waliid qaabku dagaal u agaasimay he waxyaalaha anaga naga anfacay waa jira waxyaala naga anfacayna waa jira oo maxaa dhacay annaga hawsar iyo b m iyo maxaa la yidhaahdaa diyaarad hawada maraysa la isku ridahaya lakin waqtiga ma joogin marka haddaad tirahda qaabkiiba waxaan u tukanaya tusaalan salaatu khawf baan tukanaya diyaaraduna ay ku dul marayso ad waba maada fahmin waba maada fahmin haddaad taa salaad khowf baan tukanay diyaraduna ku dul marayso madaaficdu ay kuga callaqan tahay laysarku ku ag yaalo lagu duqaynay haddaad taa ciidanka meris mu keenhaya <laughs> waa lagula tegaya hawshaas ma shaqaysa salaatulkhowf meeshan kama shaqayso sheekh oras ka tago adigu keligaa gooni u tuko meeshaad ufayska uga jirto salaatulkhowf adaa yaqanqaybka u jirta lakin salaatulkhowf jamaaca la isu keenaya ciidan maya waa mamnuuc ma jirto wey ayb hawshaan kutubkoona laga qor marka min masaalix اdunya falijmaacu laysa bixujati fiiha ijmac looma delisaa dawaacida iyo masaalixda iyo arrimaha jira oo haddeer nagu taagan ayaa kala duwan tadbiir اxurub wa tadbiir اduwal iyo maxaa la yihahdaa zaraacada iyo tacmiirka iyo injineerinka waxa baahida anagu hadda aan qabno iyo tii waagi hore jirtay waa kala duwanta marka ijmac looma xujaysan karo wey ibn khaldun wuxuu yihi wadaadada dhibka haysta mataqaanaan iyo siyaasadda su u fiirinayo fiqiga kutubta u fiirinahayo ayuu wuxuu rabaayo masaaisha fiqigaah meesha ku qoran buu raba inuu la shirtago siyaasaduna kuma dhisna hawl maxaa l masale oo wadaad wadaad laga dhexelo sheekh ba saa kuma dhisna sa siyaasiga maxay ku xihan tahay lagdan iyo xagaldaacin iyo maxaa l qonofka iyo ilhelid bay ku dhisan tahay marka hawl ilhelid ku waxaysan ku dhisan iyo sidaad maaa l wax u kala tuuri lahay haddaad tira kitaab baan uga qiilbaaraya <laughs> maaa ad kitaabkan aad ka qiilbaaraysa iyo waxa aad rabta inaad samaysa isma waafaqayaan macrakadan iyo dagaalkan aabtay siyaasadan dowlada arto inaad afgembido iyo kitaabka waxaad ka fiirinaysa shuql iskuma lago laba baab oo kala duwan wey marka aqaldani aqaldani wadaadadii marka waxay yihin intay maxaa lay kitaab la soo ordaan oo meeshay la yimaadaan ay kitaabkooda war kataal ba lagu dhufanaya hol khatar wa sheekh shayada lianna alijmaaca ijmaaca ayib maxamed saad bar markuu dowladda afgambinahayay wasiirka arrimaha gudaha ayuu la shiray oo yihi caawa aan sheekaysano ciidankiisiina xali hawshiisina waa waxaystay wasiirka waa inta lasoo wacay baa li war nin dhaqdhaqaaq baa jira maxaa jira maxaa qorigu ninkaasaa loo maray dhaqdhaqaaqan weysiyo anugu ila joogaaye ila fadhiyaa inu shaah ila cabaaya qaxwi ila cabaaya maxaa ninka aniga ila jooga iyo afgambi samayna warnin iska seexda hawsha markii la soo dhammaystiray oo la yidhi sifir saaca weeye oo idaacadda in laga hadlaa hartay ayuu laftigiisa intuu kaxaystay oo gaari ku ritay idaacadda la timaado idaacadda ka hadlay yidhi dawladdii wixii waan kala waxaynay isagan waa maxbuus hadda la soco wasiirka dhammaa ee amniga sugahay waa maxbuus meesha la komishinka loo sugaya marka hada caqli sheekh maskax waa lagu bedelahaya ma aha in maxaa la yihahdaa hawl maxaa la yirahda hawl saalan ma dawladda qaabka loo maamulay qaabka wax lagu kala rogaa wuxuu yidhi liana alijmaaca sheekhu fiisu qaabka u ciliyay liana alijmaaca buu ku yidhi kulanka iyo ittifaaqa ummaddu fiiha masaaidan lagu lagu ijmaaco laysa ma ahani biakthara mid ka badan oo ka xoog badan min qowli rasuuli sala allahu alay sl nabi axmed qowlisa mid ka xoog badan maaha hawshaan masaalixda iyo manaafacaadka iyo ku dhisanu kama xoog badna lagu ijmaaco kama xoog badna ku yiri lanna ijmaca laysa fiiha masaa'ishan haddan soo sheegnay tadbiir lxuruub iyo juyuush iyo cimaarada iyo zaraacada iyo hawlaha iyaga masaalixda ku saabsan weyde wuxuu ka hadlaayee laysa maani biaktara mid ka badan min qowli rasuuli sala allah ala sl nabi qowlkiisa mid ka xoog badan ma aha wey haye waqad habata waana sugnaada ana qowlahu nebiga alay slam qowlkiisu inamaa in kalemaana huwa xujatun w xujiya daliila gar ku yahay weeye fii axkaami sharci axkaamta sharciga xujo ku yahay weeye duuna masaalix dunyaa masaalixda adduunyada sokadeeda weeye ama si waa ka soo hartay ada duuna halka waxaad macnaynaysaa he si waa ka soo hartay baad macnaynaysaa marka masaalix nebi axmed qowlkiisu wuxuu xujo ku yahay weeye adilat sharci axkaamu sharci buu xujo ku yahay ama masaalix dunya maya xujaba ma aha haddii marka qowlkii nebi axmed calayhi salaatu wasalaam oo nas sharci ah oo waxay ah uu masaalix dunya xujo u noqon waayey kayfa yakuunu ijmaacu he xujatan fii masaalixi ma dhacayso ma dhacayso walihaada sidaa daraaddeed baa ruwiya waxaa la wariyey weeye anahu sal allahu alay slam nabigu alayh salaatu wasalaam nazla waa degay manzila boos buu degay meel buu degay wey qaswatul maxaa la yihahda badr faqiila lahu waxaa lagu yidhi inahu laysa bira'yin racyi iyo makiido iyo dagaal iyo xarbi iyo taatig midna ma ahan wey fatarakaw nabigu waa isaga tegey isaga tegey ninka la ohan jiray maa xubaab mundir jamuux ayaa nebiga u yimi kasu nebi maxamedow meeshaan ma ilaahay ku dejiyo waxyi oonaan now ra'yi ku lahayn ba mise ra'yi kale waa ka furanta markaasu nebigu maya waa ra'yi markaasu hadday ra'yi tahay meesha hada laysa bira'yo hawsha halkaasaan degaynaa ceelasha dhabarkeenaan marinaynaa waan wada aasaynaa mid yar baan ka soo reebaynaa annagu aan ka cabno dar baan samaynaynaa ile ceelki biyihii markii nin dhaawac yimaado ama oomaya hadduu ya ceelki baan ka cabaysaa ceelkaan wadaan u ridanaysaa hadda ceelki wadaan tu risaa dulahayaa marka waa in waasita la sameeyey biyo qofku asagoo banaanka joogo usan walaani waxba u baahan dar uu dhaco ka cabo waa in la sameeyo taa u fiirsan sheekow nebigu wuxuu yahay hada huwa ra'yu ceelasha inta kale waa la aasay kuwa dhowroo la soo gadaal baa la iska mariyey waastooyin waa la sameeyey laga cabo hawsha waa la sameeyo ayaga marka gaalada maxay kufaar quraysh maxaa ku dhacay oon baa ku dhacay waa jabeen marka khidada rag baa dejiyey wixii ninkan maxaa la yidhahdaa maalintii eh, saxaabigan xubaab ibnu mundir maalintii eh, nebigu markuu dhintay oo amiirkii la isku qabtay hadda qisada ka sheekeyna abubakar sidiiq la dooranayay ayuu maalintaas wuxuu raggi yidhi buu ka mid ahaa mina amiir waa minkum alamiir buu ka mid ahaa oo lagu diiday layer ma jirto ra'yi maadan keenin baa beder baad asiibtae tan haadaa laysa bira'yi baa le beder haddaad ku habsatay haadaa tan macalik maadan habsan baa le jooji waa laga diiday marka qisadan iyada hadee kutubu siyar way ku sugan tahay iyo xaakim iyo keyrkiisi maxaa la yidhaha axaadiis way ku sugan tahay wey laakiin uruq maraasilana way ku timaadaa uruq maxaa la yiraahdaa musnadana way ku timaadaa uruqa maxaa musnadada inuu nebiga sidaa ku yiri kurtiga dacfi baa ku jira laakiin uruqa maraasiisha ah saxiix bay u badan tahay saxiix bay u badan tahay almuhim qisada marka inay mashhuur tahay lannu rag badan baa ku jira qaybta eh, eh, musnada marfuucada ah oo nebigu inuu sidaa ku yiri rag badan baa ku jira oo laysku haysto saxada dacfigooda qaar dacfigooda laysku waafaqsan yahay cancanatu ibn isxaaq baa ku jirta almuhim marka laakiin waa qiso mashhuura caan baxday wey kutubu siyar oo dhan ayu kitaab siira ood soo qaado ku qoran wey marka midda kale xagga macno ahaan iyo ay faa'iideynayso waa macno saxiixa wey macno saxiixa markii loo eegto loo noqdo xagga taariikhda iyo juquraafi ahaan iyana inay saxaabadu hawlahaas maalintii la sameeyey oo biyaha laga waxeeyey oo qaabkii loo dagaalamay waa laga fahmaya laftigeeda waa laga fahmaya marka nebigu alayh salaam u fiirso nebigu marka ra'yigii dagaalkii hawsha uu galahayay ayaa lagu diiday wey aa lagu diiday maxaa kaloo sidoo kale kuugu sugan nabiga alayh salaatu wasalaam ayadana inkastoo dacfi ku jiro markuu nabigu alayh salaatu wasalaam axzaab la isugu yimid la hareereeyey wuxuu damcay dadka inuu kala jebiyo nimanka carbeedo khatafaan iyo wuxuu ku yihi war timirta madiina ka soo baxday ayaa waxaan kaga buuxinaya awr iyo fardiya damiraan kaga buuxinaya intuu dagaal ka baxa anagii qolyahan kaloo soo duulay aan isku harnay nimankaana waan jebinaya waan laaluushahayaa nabigu alayh salaatu wasalam timir baan ka dharjinhaya waa iska noqdeen markay timirta helaan guryooda ha u noqdeen saa darteed anaga qolyaha kale aan isu harno marka e, e, isbahayseen kala jebinayna saxaabadii markuu la tashaday ba waxa le nabi maxamedo mu waxyibaa mise waa hawl adugu aad aragto annagaad noogu danaynaysaa inaan nalalaynin markaasu waxay maahan idinkaan kugu danaynaya waxay dhaheen annaga oon islaam baa haysanoo mushrikiin ah nimankaanu timir inay naga gataan ama martinimo aan u siina mooye naga tuugaane weligeed xoog noogamay qaadin baad annagoo maanta nebi nala joogo waxyigu degaayo oo janna ay halkaan taalo oo maaa raganimaba ay joogto seen baa adugu bixinaynaa wallahina seen cabileen nebigu waxay haday marka saa tahay socdow asarka isaga dacfi baa ku jira laakiin wadaadada qaarkood basaari waa taxsiiniyaan almihim marka howlahaso dhan maay kutusahayaan waxay kutusahayaan in waad garanaysaan ti maaa la de axzaab lafteeda khandaqi in la jeexay waad garanaysaa waxaa ka mida nebigu wuuu yidhi uxud wuuu yii magaalada aan ku dagaalano saxabada waxa bannaanka u baxan marka maay ta waxaaso dhan maay tahay waxay kutusaysaa inuusan ijmaac uusan ka shaqaynaynin howlahan adduunyada ay ka shaqaynaysae kaarto iyo aragti iyo indheergaraadnimo inay ka shaqaynaysa marka sida shiraasi maray saxo sida shiraasi maray waa saxo jazahu allahu khayr marka walihaada sidaa daraad ba ruwi annahu sala allahu alay ruwiya la annahu sala allahu alayh wasallam nazala waadi marka ruwiya hadda meeshan waxay ku soconaysa calaa baabiha dacfi baa ku jira soo maa albaab marka ku socotaa ruwiya waa la wariy anhu sal la sl nabga ilahi nazla waa dega manzilow faqiila lahu waxaa lagu yihi inahu laysa bira'yin ra'yi maahana meesha isaga gurfa tarakahu waa ka tegey weeye mayna halkan ku istaagaa hadda ii firfiirinaysaa hawshaa ma dhacaysa sheekh goormu soconaya baabu maa yucraf bihi ijmac intaan waa iska dhibyaraya xoogaa ka taabanaya wuxuu baab u yahay maa yucrafu waxaa lagu gartaa bihi ijmac ijmac maxaa lagu gartaa bimacnaa ijmac qawliya ijmac maxaa la yihahdaa sukuutiya iyo ijmac ficliya kaasaa jirta wa iska dulmarayna saa wax dhib badan maaha waxaad ogaataa ana ijmaca ijmac iyo itifaaqa ummadda yucraf waxaa lagu gartaa biqowlin wa ficil baa lagu gartaa ijmac qowli ah oo lagu wada hadlay ijmac ficli oo lasme waa lagu gartaa wa qowlin wa iqraar waa lagu gartaa qowl culamaa si u hadashay kuwana waa u qiran waa u aamuseen wey wa ficlin wa iqraar culamaa maxaa la yihaha ficil samaysay kuwa kalena waa u qiran waa u aamuseen intaasoo dhan waa lagu gartaa isagaa faahfaahin doona mid walbuu taaban doona fa ama alqowlu soo maaha fa huwa an yatafiqa waa inay isku waafaqaan qowlu an yatafiqa waa inuu iswaafaqo wl jamic mujtahidin waa inuu iswaafaqo calaa xukmin xukmna isku waafaqo jamiic mujtahidin baa qowl isku waafaqay wey bian yaquuluu waa inay yidhaahdaan wey bacdullah tafsiiriya wey bian yaquulu inay dhahaan kullum dhammaantood haadaa xalaalun aw xaaraam waa inay dhahaan waaba ku wada hadleenba haadaa maxaa yusamaa ijmaacu lqowli baa lagu magacaaba waa midka koowaad midka labaad walficlu an yafcaluu waa inay sameeyaan wey kulluhum dhammaantood shayan shay an walficlu waxaa weeye an yafcalu kulluhum shaya shayga inay sameeyaan waa inay wax wada sameyn dhammaantood ku wada dhawaaqeen ku dhaqaaqeen ayib oo maxay tahay macnaheedu inay culimmadu kurtigood mobil ku wada hadlaan halow ay wadataan oo wataan mujtahidinta kurtigood maxay macnaheedu marka maxay tahay mobilka in lagu hadla inay bannaan tahay haddaad adigu wax kale u adeegsato edab darra aday ku qusaysaa laakiin asalku waxaa weeye mar haddii mujtahidinta halow ay ku wada hayaan waa inuu bannaan yahay mujtahidinta diyaarada wada raacay diyaarada wala raaci karaa ah, ficilka lagu sheega waa saas wey ayib mujtahidinta kurtigood waxay wada cunahayaan mooskay wada cunahayaan beriiskay wada cunahayaan babaygay cunaya way banaan yahay marka waa ficil hawsha waa iska dhigantahay wahal yushtaradu ma la shardiyaabuu ku yidhi inqiraad اlcasri maxaa l dihaabu inqiraad bimacnaa dihaabu inuu baaboo oo dhammaado alcasr casri u dhamaado ma la shardiyaawo masaladan waxay ahayd horay inuu geeyo markuu soo hadlaya tacriifka ijmac marku soo tacriifinaya halkaaseed inuu geeyo ay ahayd iyo mujtahidin buu ka kula itifaaq culamaa alcasri weeye calaa xukmi xaadisati markuuna lahaa meeshaasaa la rabay inuu dhigo lanna wadaadda halkaa dhigo waxay wadaadda halkaas u badan yahin la dhigo waxaa la yidhaahdaa inay dhammaadaan baa la shardinaya culimmadaas axaadiisada ku ijmaacay inay shardiyaan inay dhintaan ma la shardinaya mise lama shardina inqiraadulcasrina waxaa laga wadaa wadaadadii waktigaa joogay oo masaladan ku qowlay ama ficil ahaan u sameeyey ma la shardiya inay kurtuwa dhammaadaan ayagoon ka noqon oo dhimashada la sugaya mise waaa ijmacu ku gudamayaa markay saa u hadlaan oy dhahaan masaladan waa saa xalaal wey ama xaaraan ama ficil ahaan u sameeyaa yaadaha ijmacu waa guntay hadhowna kama noqon karaan taas baa lasku hay marka halka hore inuu geeyahay had halkan ku sheego wuxuu yidhi wahal yushtaradu ma la shardiyaa inqiraad اlcasri casrigii iyo sabankii waqtigii inuu dhammaado fii haada oo ah ijmaaca qawliga iyo midka ficliga wey haada dalkaas u noqonaysaa wey am la mise lama shardiyo fiihi maaa la yihaahdaa i jawaab i jawaab maslada laga jawaabo wajhaani maxaa la yihaahdaa baa ku sugan laba waj baa culamada shaaficiyadu ka qaban min asxaabina waxaa ka mid a man qaala yidhi yushtaradu waa la shardinaya fiihi maxaa la yihaahdaa fi inqaad اijmac waxaa loo shardinaya xujinimadiisa inqiraad اcasri casrigu inuu dhammaadaa loo shardinaya wadaadadii masaladan ku qowlay oo yihi waa xalaal ama waa xaaraan yihi ama ficil ahaan u sameeyey waxaa la shardinaya dhammaantood inay dhintaan ayagoon ka noqon dhammaan waa inay aakhare u guuraan wain lam yanqarid acasru casrigu hadduusan burburin oo dhammaanin hee lam yakun ijmaacan walaa xujatan ijmaacna ma noqona xujana ma hayne oo sababtu maxay tahay lanno waxaa dhici karta hee ijtihaadku inuu isbedelo oo idhahaan masaladii two tousandka aan ku ijmaacanay two tousand twentyga waa ka noqonay ninety oneki midaan isku waafaqnay maxay two tousand twenty onkaan ka noqonaynaa marka farkaan noo taagan wey waxaa dhici karta ijtihaadkooda iyo aragtooda iyo aqoontooda inay isbedesho ayaa dhici karta taas wey wadaad halkaasay ka tuureen weeye waana laga xoog badan yahay shidaas ma dayn doono aan runtiisdayana sax maaha wa min waxaa ka mida man qaala yidhi inahu itifaaqu inahu itifaaq ad u celinaysaa inahu itifaaqu ijmaacun waa ijmaac iyo kulan bay dhaheen oo walaa yushtaradu loona shardin mahayo fiihi dhexdiisa inqiraad اcasri casriga inuu dhammaado oo zamanku dhamaado loo shardin mahayo weeye maalintay saa ugu qowlaan ama ay saa u sameeyaan ijmaacu waa guntamay kamana noqon karaan ninkiina waan ka noqonaya waxaan leenaha waad iska hadashay ninety onkii maasu kuma ada jirin waxaa weye waad iska hadashay hawsha maal ka noqon laga noqon ka noqosha ma jirta wax kale raaraadi wey walaa yushtaradu fi inqiraad casr wahuwa asaxu huwa saxiix asax kaliya maana huwa saxiixu qowlka saxiixa saan wey liqowlihi sala allahu alay sl nabig ilahi baa qowlkiisa daliilu a ah weye laa tajtamic ummati cala dalaal xadiiska shalay baan soo marnay wey umadayda ijmac maxali ku kulmi maysa dalaal iyo baadinimo wey walinahu daliil labaad oo iniya walina man qof weeye walina man qof jucila la yeelay ficilka waa mabniy maaa l majhuul waa inaad jimka waa inaad godaa walina man jucila qof la yeelay weeye qowlu qowlkiisa la yeelay xujatun xujaiyo garya daliil laga dhigay lam yuctabar loo ictibaarin maayo wey lam yuctabar la ictibaarin maayo wax laga soo qaadi maayo mowtuhu geeridiisa wey war haddaadna tiraahdeen culammada ijmaacoodu waa xujo hee noloshooda ayagoo nool bay noo ijmaaceen oo qowlkoodu waa xujo aadna tirahdeen wax geedahoo ku xidhan ma jiro ayagoo nool qowlkoodu waa xujo hadday dhintaanna waa xujo mar walbana waa ujo wax geerudo oo ku xihan ma jiro wlianna man qof weey jucla la yeelay qawlu qowlkiisa la xujatu daliil laga yeelay lam yuctabar lactibaarma waxna laga soo qaadaya mowtu geediisa weeye fii kownihi ee kown qowl daliilkaas qowlka waa celinaysaa fii kownihi ee kown qowl yahay xujatan xujo uu yahay geeriya nool midna loo fiirin maayo sheekhu ama ha dhinta ha noolaado qowlkiisu waa xujo waa ijmac lagu kala baxaya tusaale ka rasuul sala allahu alay sl nebi maxamed oo kalow nebi maxamed markuu noolaa qowlkiisu xujo maaha ya jamaca markuu dhinta qowlkiisu xujo maya xujo wey kadaalika culummadu markay ijmaacaan oy noo nool yihiin qowlkoodu waa xujo hadday dhintaanna waa xujo dhimasho wax meeshan shuqul kuma lego daliil xoog badan baa lalaazimiyey soo ma jeedaa daliil xoog badan waana sax wey kusacanishidaas jaza allah khayr marka nebi maxamed alayh salaatu wasalaam siduu sunnadiisu markuu noolaana xujo u ahayd markuu dhintayna ay xujo u tahay kadaalika culummadu waxaa weeye markay ijmaacaan oy nool yihiin qowlkoodu waa xujo lagamana noqon karo biyo kama dhibcaan hadday dhintaan ka waran kadaalika waa xujo wey laga noqon maayo wuxuu yihi faidaa qulnaa haddaan dhahno ina dalika ina waa maxaa waa in la shido wey ina lakin annaga hadda nooma xaragin ayib lakin in la shido waa qasab faidaa qulnaa haddaan dhahno ina dalika oo itifaaqaasa wey ina dalika oo itifaaqa ummadda ah ijmaacun waa ijmaaci kulan haddaan dhahno ee oo fa ajmacad ay ijmaacdo asaxaabatu saxaabada ijmaacaan calaa qowlin qowlin ay ku ijmaacaan ama calaa ficil ay ku ijmaacaan hadda saxaabada tusaalu ka wadaaye dhammaan ummadda muslimiinta o dhan baa la mido ah. taabiciin atbaacu taabiciin a waqtigan aan joogno faajmacat asaxaaba ee faajmac almuslimiin adoo layihahda macno tahay muslimiin ay ku ijmaacaan calaa qowlin qowl ay ku ijmaacaan saxaabadii iyo taabiciinba oo walam yanqariduu maxaa walam yahlikuu aysan halaagsamin oysan baabi'in weeye lam yejus ma banaana liaxadin qof uma banaano minhum saxaabada ka mida an yarjaca inuu ka noqdo camaa shaygii inuu ka noqdo itafaquu caleyh ay isku waafaqeen saxaabo haddaan dhahno ijmaacu iyo itifaaqu waa xuji waa ijmaacaan dhahno saxaabadiina qowl ay ku ijmaacaan maalintaas ay ijmaacaan ka bacdi he casarkiina ha noqotee mid ayaga ka mida uma banaano inuu yidhah waan ka noqonaya lagana yeelma waxaa laidhaha walaala duhurkii baa la ijmaacaye casarkan waxaa la ordayso raalli ah wax kala raadi baa la oranhaya hawshaas faajmacat aaabu alaa qwmi saxaabatu calaa qowmi walam yanqariduu walam yahliku walam yamuutuu aysan dhammaanin e lam yejus uma banaana liaxadin oo minhum min asaxaaba ka mida an yarjaca inuu noqdo oo ka laabto cama itafaquu caleyh waxay isku waafaqeen uu ka noqdo yidhaha ra'yi kana arkay laga yeeli maayo ayb taa waa mid ayagii hadday maxaa la yidhahda haan ku ijmacay waan ka noqonaynaa laga yeeli maayo mana burin karaan wey haye ka waran hadday inta ijmaaci uu jiray baa nin baa dhashay ama saqiir buu ahaa waxbuu bartay wuxuu yidhi masaladii two towsanka ad isku waafaqdeen anigu hadda labaatan iyo labaan jiraayo waaban qaangaare saxiixaynkiina waan xifday tafsiirkana waan dhegaystay waan ka noqday waan diiday ka warrama kaa waxaa laleeyahy adadina dadka dhinac ka raac odayaashan aabbaha iyo adeerada jismaacay raac baa laleeyahy mana khilaafi kartid haddaad khilaaftana e neefdiidkaa ku yaqaana wey hawsha lagaa yeeli maayo wain kabira ah hadduu weynaaday minhum ayaga e sakiirun mid saxaabadiiba ka mid aho saxaabada yaryarkii ahaa ama ummadda ka mid ahaawo mid yadoo saxaabada marka ijmaacay ragga waaweyn maxaa la markaas eh, shan jirya afar jirya ahaa saaabi siqaaru saxaaba ahaa e eh, baa weynaadayba ummadda kalena de waa la mid wey tusaalaha ibn cabaas oo kale iyo maxamed bin maxamuud ibn rabiic iyo eh, cabdullahi ibn zubayr iyo rag yar yara baa soo qaangaaray markaasi waxay dhaheen masaladii waagii lagu ijmaacay waa diidna anagu maxaa xal o inkabira ah hadduu weynaa minhu min asaxaaba saqiirun baa maxaa la yihahda weynaaday wa saara wuxuu naaday min ahli ijtihaad ba ragga ijtihaaday noqda mujtahid buu noqday wey bacda ijmaacihim ayuu marka ijmaciinka gadaasheed ayuu mujtahid noqday wey lam yuctabar la ictibaari maayo waxna laga soo qaadi maayo qawlu qowl waxba laga soo qaadi maayo waxaa la leeyahay ijmac baa kaa horeeye raalli aw baa la odhanhayaa walam tajus uma banaana lahu asaga mukhaalafatun inuu khilaafana uma banaana waxaa leeyahy baabkan waa xirmay meel kale ka ijtihaad baabkan waa kaa xirmay baa la dhahayaa taa waa maxaa la yidhaahdaa waa qowlka saxiixa qowlka saxiixa sidaas waidaa qulnaa haddaan dhahno inahu laysa biijmaacin ijmaac maa haddaan dhahno hee maxaa la yidhaha wa ana inqiraada halkaas waa in ay noo qoran tahay sax ma aha wa ana wey hamsada waa in la farxiyo la kordhigo lana shido wa ana innusaha saasaa ku qoran fiican wa ana inqiraada baabi'ida alcasra casrigu uu baabo shardun waa shardi haddii la yidhaahdo jaaza waxaa bannaan lahum ayaga u bannaanay saxaabadii iyo kayrkoodba arrujuucu inay ka noqdaan cama itafaquu aley waxay isku waafaqeen inay ka noqdaan haddaan dhahna inay dhintaan baa loo shardinaya hadda waxaan leenahay inta ay ninka nool yahay waxaa u bannaan inuu ka noqdo nin walba inuu ka noqdo u bannaan ila geeri baa la sugahayey wajaasa waxa u bannaanaysa sidoo kale liman kabira ciddii weynaato minhu ayaga ka mid a oo wasaara ahda min ahli ijtihaad an yukhaalifa asan inuu khilaafow ila inuu yidhaha weli geerid inaa la sugayo waxbaa inka nool anigana waa inka daba imid sheekh baan noqday waxaad waxayseen ana waa ka noqday marka shiraasi warkaas maxaa la yihahdaa dheg jaradina sida saxdan waxaa weye qowlka hore oo ah haddii la ijmaaco inaysan iyaguna ka noqon karin ninkii soo qaangaaro oo mujtahid noqdana ma khilaafi karo uma banaana masada qowlka hore sax fasl wuxuu ku yidhi ama alqowl waliqraar ijmaaca qowliga ah iyo iqraarka ah soo maaha fa huwa waxa weeye an yaquulu an yaquula inuu yidhaahdo bacdun qayb ayaga ka mid ah qowlan oraax yiriwo culimada qayb ka mid ah qowl yiriwo ayb fayantashira markaasuu baahay fayantashira dalika qowlkaasaa baahay fi lbaaqiin culmmadu intii kalena waa gaaray wey fayaskutu ay ka aamusaan can mukhaalafati inay khilaafaanna waa ka aamusan shib bay iska yihaahdeen ijmaaca qawliga iyo iqraarka lagu leeyay waxaa weeye qolaa qowl ku hadashay masalay ka hadleen qoladii kalena waa maqleen waa gaareen waa baahay waktina waa u heleen kama yaala shib bay ka yihaahdeen ay ijmaacaas waxa lagu magacaabaa sukuuti baa lagu magacaaba kaasaas wey suuradiisu horta bal la soco suurada waxaa weeye fahuwa an yaquula bacduhum qowlan fayantashira u baaho daalika qowlkaasu filbaaqin culamada inta soo hartay oo fayasqutu ay ka aamusaan can mukhalafatihim inay khilaafaan ay ka gaabsadaan weshu iskaga dhahan waa masalo masalo labaad faama alficlu soomaha walikraar soomaha ijmaaca ficilka isugu jira ikraarka oo macnihiisu qol inay wax sameeyaan qolada kale ay u qiraan soomaha fahuwa an yafcala waa inay sameeyo inay sameeyo bacdun qayb ayaa ka shay an waxbay sameeyeen ay tusaalahaan taleefonku ka hadlay fayataila uu xiriirsamo weeye fayatasila uu xiriirsamo oo gaaro fayatasil bimacnaa yantashir oo gaaro wey bilbaaqiina culumada intiis soo hartayna warki waa gaara warki waa gaara waa baahay meel walba waa la gaarsiiyey fayasqutu markaa iyaguna ay aamusaan weye can ilinkaari inay inkiraan oo diidaan bay ka aamuseen calayhi cala alqowl cala alficl cafwan cala alficl inay inkiraan ayay diideen shin bay ka yidhaahdeen maxaa la samayn labadan mas'alo oo qola ay qowl tiri qolana ay u aamuso u qirtay qola ay ficil samayso qolana ay u qirtay maxaa laga samayn shiraas wuxuu ku yidhi falmadhabu madhabka shaaficiyadu waxaa weeye ana dalika hawshaan ayada ah ana dalika oo ah qowl bacdi aw ficlu bacdi wa sukuut baaqin qole qowl bay tiri oo ha aamus qolana waa u aamusa qole ficil baysa qole waa aamusa labadaa masale marka laisku qabto waxa way ana dalika xujatu waa ijmaacun wey waa xujo iyo ijmaac lagu kala baxayo bacda alinqiraad alcasri markay saa ku dhammaadaan shardi waxaan shardinaynaa sidii kii hore la mid maahane kan waxaan shardinaynaa he maadaama ay rag aamuseen oo meesha aamus ku jiro waa laga ya amsku maaa ku jira waa laga ya inay waxbaarhayaan inay waxbaxsinhayaan inay weli hawshee in malaria qabo uu rabo inuu soo biskoodo in mid kutubti ka maqan tahay miduu safar ku jiro intaasaa dhici kara marka maadaama ixtimaalaad ku jira wii kan waxaan shardinaynaa inay kurtkood dhammaadaan kuwii hadlay iyo kuwii ficilka sameeyey iyo kuwii aamusay dhammaantooda isla dhintaan ayagoon masaladii laga hadlin ijmaac wey waana xujo waana garbi maslada isaga sheekaas halkaa iyada ayuu dhigay wey ayb meeshaan hoos waxaa ka muuqata meeshan hoos waxaa ka muuqata maxaa la yihahda qowl intuu qabtay numberka koobaad hoos uu yihi alqawlu bilijmac ma sheegaayo xaashiyada ma sheegaayo waxaan sheegaya muxaqiq muxaqiqa ila socdo alqawlu bilijmac sukuutiya waifaadatu lqadca axadu masaa'il alati khaalafa fiihi shiraasiyu jumhuur اlusuuliyin masaladaas ma haysaan ah, masaladaas maxaa la yihahdaa kitaab waxaa la yihahda waxaad fiirisaa undur alimaam shiraasi wa araahu usuuliya lidoktor maxamed xasan hitu waa iskale maxamed xasan hitu waa iskale waa nool imam algerisa usuuligo dhowran waa leeleeyahay iyo kuwuu tax taxqiijiyo dictoorkaas ayaa iskale nin shaaficiya ayb aaraadi marka wuxuu sheegay masalada inuu ku khilaafay shiraazi jamhuur usuuliyin waa hada khata jamhuur usuuliyin sida iqan waa sida shiraazi maray ah, sida shiraazi maray oo madhabka kuu sheega aadaa ah, weeye sidaa daraad wey nawowi wuxuu yidhaahdaa qola waxaa laga yaabaa inaad aragta aan xowlaal ahayn oo kule ijmaacu sukuuti xujo maa ku qosol bay kuwa ayaga isagana tago ijmaacu sukuuti waa xuja waana ijmaacu marka garata m marka dictoorka warku meesha u qoray hada min masail dakaatira wey laysa maxaa la yihahdaa min masail culamaa wey sax ma aha shiraasi baa maskada ku garle kutub usuuliya o dhan saasa dhex taala laakiin masaail kalea isaga shubahaad ku furtay oo maaa la laa yunsabu saakit lqowl iyo hawluhu intuu ku qaldamay ayuu maaa la xasu dhinaanriyay falmadhabu sida madhabku waxa waay uu yahay madhab shaafici ana dalika xujatu wa ijmac wey laakiin bishardi waxa weye bacda inqiraad alcasri wey hadda wakti uma hayo inaan maaa la nuquusha soo raro lakin sidaas masla waa sidaas wey wuxuu ku yidhi waqaala sayrafi abubakr sayrafki wuxuu yidhi xujatun waa xujo buu yidhi walaakin ha yeeshee laa yusamaa lagu magacaabi maayo ijmac lagu magacaabi maayo xujo waa ijmac dhihi mayno waa daliil dhanni aan dhahaynaa sida xadiid axaada iyo qiyaas iyoo kale weeyaan dhahaynaa dood baa ka furane ma dhahayna buu ku yidhi he ijmac qadciya ma dhahayna buu ku yidhi ah, saasuu ninka la yiraahdo sayraf yidhi qaala abu cali ibnu abi hurayra wuxuu yah culama shaafici asagoo mujtahid asxaab wujuh weeye wuxuu yidhi in kaana dalika hadduu yahay weeye futya hadduu fadwooya futya faqiih wey nin faqiiha fadwooday nin faqiiha in kaana daalika ijmaacaas iyo maal sukuudka hadduu yahay futya faqiih hadduu yahay fasakatuu canhu ay isaga aamuseen fahuwa xujatun waa xujayo waa garbi lagu kala baxayo oo maxaa dhacay wuxuu leey waxaan saa u leenahay lanu fadwadu markay dhacdo oo masla xaadisada naazila ay dhacdo waa la baaraa culimmadaa la weydiiya masladaasa dhacday wadaadba kutubta baarahaya wuu fiirina ka baaraandegahaya hadday marka inta wadaad fadwoodo oo masaladii uu xukun ku dido kuwa kalena u aamusaan e masalada waa xoog badan tahay bu ku yira sida xoog badan fasakatuu canhu fahuwa xujatu wain kaana xukma hadduu yahay wain kaana xukma imaamin xukun imaam uu xukumay nin merid iyo boqor iyo maxaa l madaxweyne ayaa wax xukumay haye aw xaakimin ama xaakim iyo qaadi baa wax xukumay lam yakun xujatan xujo ma abu kartaa iyada oo maxaa dhacay waxaa dhici karta ninka amiirka imaamka in laga cabsanayo le war amiirka ma radin karine laga daayo la yska aamuso waxaa laga yaabaa qaadigu he laftiisa xukunkiisuu fulsanayaayo maxaa la yihahdaa ummadoo dhan uma taalo waa waaqica khaasa oo qofku xukun ku riday wey laakiin fadwada waa ka caamsantahay burwaynku yidhahda fadwada waa ka caamsanta wadaad walba waa fiirinaya haddii la wadaad baa muxaadara jeediyey saasuu yiri masaladaasuu fadwada xaadirasaad laga dhig wadaad walba wuxuu dhaa wadaanta inuu rito marka qaar baa wadaantoodu go-aysaa qaarna he way badbaadaysaa wadaantooda la socdo wuxuu ku yidhi marka waqaala daauud daauud wuxuu yihi laysa bixujatin bixaalin xaal kasta iyo xaalad kastao lagu sugaya wuxuu ku yidhi ijmaac sukuuti maxaa l ijmaacu ijmaacu maxaa l laysa bixujatin ayuu rabaa inuu ku yihahdo xaal min alaxwaal maxaa l ijmaacu maxaa la yihahda ijmac sukuuti xujo ma ah buu rabaa inu ku ijmac sukuutika xaalad kastoo lagu sugaya shiraas waa radinaya u daayi maaya hadda dhegeysa wuxuu ku yidhi wa daliilu daliilka xujada burhaanta waa calaa maa qulnaahu wix anagu aan nidhi oo ijmaacu inuu xujo yahay maxaa la yiha itifaaqu inuu xujo yahay ijmacna lagu kala baxayo waxaa weeye ana alcaadata daliil calaa maa qulnaahu wix anagu aan nidhi oo maa waxaan nidhi anahu xujatu wa ijmaacu bu ahaw ana alcaadata caadadiiyo dhaqanka sida la yaqaano oo biniaadanka la yaqaano waxaa weye caadadu waa muxakam waa soo marnay wey caadada waa mid lagu kala baxo si aan caadada la yaqaano waxaa weeye ana ahla ijtihaad dadka ijtihaad culimmada wax yaqaana idaa samicuu hadday maqlaan jawaaban bay maqleen jawaab iyo fad way maqleen fii xaadiatin dhacdo dhacday fii xaadiatin xadaa dhacdo iyo waaqico dhacday ijtahaduu inay ijtihaadaan baa la yaqaanaa war bini aadamka caadada aan naqaana waxaa weeye oo muslimiintu ay yaqaanaan hadday masale cusub dhacdo oo naasila oy soo korarto nin waliba inuu ijtihaado oo baaro oo xukun ka ogaado oo uusan wadaad kalaa wax saasii uusan ku dayan haddii la yihahdo sheekh sacuudiga joogaa saa fadwooday wuxuu le shekh sacuudiga jooga muxuu yidhi anagu anagu naga awood badan yahay anagu waa baarina go-aan baan ka gaaraynaa mid craaq joogaa saas kan craaq jooga mxuu anagu nala mid anagoo baaraynaa kuma kaaftoomahayaan waa alijtihaadku iyo wadaad kalaa wax yidhi waxaa lagu yaqaana caadadu ku dureersatay xaadita hadday dhacdo inay baaraan go-aanna ka gaaraan ana alcaadata caadada dhaqanku waxa wey ana ahla ijtihaad idaa samicuu jawaaban hadday maqlaan fii xaadiثin xadatan ijtihaaduu inay ijtihaadaan oo dadaalaan wey faadharuu ay muujiyaan oo banaanka usoo saaraan maa cinda hom nin walba ceesnaanta ceelkeen maqasha nin walba raganimadiisa iyo hee aqoontii macaantiisa banaanka u keenay faadharuu ay muujiyaan oo banaanka u soosaan maa cindahum ila anu adiga inta qalbigaaga masaladu ku jirto wax macnaa malaw laakiin masalada goormaa la ogaanayaa maalintaad ummadda usoo bandhigto waxa kaa buuxay anaga hawl noo taalama laakiin maalintaad jamaahiirta hor keento ayaa la ogaan inaad wax taqaano iyo inaada wax aqoon xil irmaanays inaad tahay caalim inaad tahay ina jahil maalta la ogaanaya laakiin inta qalbigaaga ku wareegayso hee xarakada kugu qadaran tahay anaga hawl noo taalamaao hawl anaga noo taala maayo lakin marka afka kala qaado yaan leenahay lisaanulfata nisfun wa nisfu fuaadi falam yabqa ilaa suurat laxmi wadami markaasa la ohanaya wuxuu yihi falamaa waktigii lam yudhiru aysan muujinin alkhilaafa khilaaf aysan muujinin fiihi xaggee fi jawaab fiihi fi jawaab jawaabtii iyo xaadisada dhacday wax jawaaba aysan ka muujinin dalla hawshaa waxay ku tusaysaa calaa annahu mujtahidiintu raaduuna inay raali kuyin bidaalika hawshaa ay raali kuyin bay kutusaysaa maaa mujtahidiin inay ka cabsanayaan male masalada waa dhacday in walba horba uga baahan tahay mar hadday aamuseen caadadu waxaa weeye fadwada ay bixiyeen wadaaddo kale ama wadaad kale bixiyey may u arkeen sawaab inay tahay xaqna tahay raallina ka yihiin horay baa loo soconaya marka maxay noqotay marka maxay noqotay ijmaca meesha ka soo booday soo maa ijmac sukuutiga kasoo booday ijmac sukuutiga ayaa ka soo booday wey ay wa ama qabla inqiraad alcasri intuusan casrigu inqiraadin soo maaha ijmaca sukuutiga wey wuxuu ka hadlay hadda la soco wa ama qabla inqiraad ijmac maxaa leeyahay casri casrigu intuusan inqiraadin soo ma aha fa fiihi waxaa ku sugan weeye ariiqaani laba ariiq baa ku sugan hore waxaan usoo maraynay qowlaan iyo hee wajhaan baa soo maray hadda maxaa bilowday ariiqaan ariiquna muxuu yahay ariiqu waxaa weeye ariiqat lquraasane ariiqat lciraaqiyiin madhabka imaamu shaafici ayaa labada ariiqa waxay isku hayaan imaamka ariiqihiisu sidaanu ahaa iyo sidaanu aha marka turuq iyo ariiqan haddaan marray taasaa laga wadaa ama qabla inqiraad casri casrigu intuusan dhammaan soo ma aha ijmac skuutiga ma la xujaysan mise lama xujayn haday tiraad fa fiihi ariiqaan laba ariiq baa ku sugan wey min asxaabina waxaa ka mida ah man qaala qof yidhi laysa bixujatin wajhan waaxidan hal waji qole waxaa yiri jira oo ariiqaan iskhilaafin oo yidhi ma jiro xujana maaha garna maaha qole jir baa jira min asxaabina man qaala laysa bixujatin wajhan waaxidan qole saa yiri baa jira oo waxay dhaheen liannahu maadaama ay rag aamusan yihiin aamin lagama aha inay hadhow gadaal ka hadlaan labaatan sane markaan sugaynay hee kabacdi inuu yidhaahdo waagii hawsha ninty onkii dhacday waxba kama jirin waan ka noqonay waan ogaanay waan ka baaraandegnay kutub baa noo timi diidna igu yaa laga marka waxay dhaheen ilaa ay dhintaan ma yeelayno ah. min waxaa ka mid a ah asxaabta man qaala qofkii huwa calaa wajhayni laba waji laba wajibay ku dhisan qolo yiri labadan waji maxay ku dhisan yahin midda aan soo marnay oo waxaa weye kalijmac min jihati alqowli walficl bimacnayahaw midda hadda aan soo maraynay oo ahayd ijmaaca qowliga iyo ijmaaca ficliga ma loo shardiyaa inqiraad lcasl mise looma shardiyo hadda aan soo maraynay taasu macnaha baa loo celinahaya labaatuna soo yiri labaatuna soo wahal yushtaradu inqiraad lcasl fii hada am laa fiihi wajhaan waxaa laga hadlayana maxay ahayd ijmaaca qowliga oo sariixa ijmac maxaa layaha ficliga ijmac sariix ijmac sariixa waxaa la yihahdaa ijmac magacyo kale ijmac qawliya ijmac ficliya ijmac sukuutiya ijmac maxaa la yihahdaa sariixa ijmac sariixa waa ijmac qawliga kutug wada hadleen taa marka iyadaabaa looga hadlahayo marka waxay dhaheen ijmaacii qawliga iyo ficligaha ah, khilaafkii ku jiray oo wajhaanka ahayd ila anna wuxuu ku yidhi fii wajhaankiin soo maaha taa unbaa ku jirtay dhaheen taa unbaa la marinaya marka taana waxaa lasoo rajxo lasoo xoojiyey inaan loo shadin he inqiraadu casri marka ijmac sukuuti inqiraadu casri looma shadiya waa xuja saas inu ku yidha wa minhu waxaa ka mid ah, man qaala huwa calaa wajhayni qola tiraa ka mida ah, kalijmaaci min jihati اqowli wاficl ijmaaci qowligaha iyo ijmaaci ficliga sidiisa kale loola dhaqmaya qolo yiribaa ka mida weye wuxuuna soo rajaxay hee in ijmaaca eh, maxaa la yiraahdaa hadduu sariix iyo qowliga ficl yahay inaan inqiraad alcasri loo shardin mahadhadu maxay tahy ijmaacu maxaa la yahay sukuutii waxaa saxiixa xoog badan inuu xujo iyo gar yahay wey daliil yahay inuu daliil yahay xujo yahay ayaa xoog badan weye saas daraaddeed waataan xujaysanay kelimadda markaan jeedinaynay saxaabadii fadwooday oo salaadii maxaa la ciidda ka seexday kuwii la weydoolayay waa sunno kuwa meeshaas xaadiray mujtahidiinta la joogay oo maxaa la yidhaahdaa taabiciin ahaa oo culammada meesha joogay wax naqdayay wax ka hadlay inaysan jirin wey ibnu zubayr markii la weydiiyena uu yidhi hee cumar baa sameeyey sidaanoo kale wey cali baa sameeyey haddii markas khulafaa raashidiin loo tiiriyey oo raggii la joogana aysan ka hadlin ijmaac sukuuti oo xujaa weeye ninkii ka hadlana hee hadda waxaan dhignay oo kalaa lagu dhigahayaa wahada bilahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin